بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم قال المؤلف رحمه الله الثالث البسيط البحر الثالث وبحر البسيط laba baxar ayaan horay u soo marnay baxru طawiil iyo baxru اlmadiid baxru albasiid waa baxarkii saddexaad inta aynaan gelin baxarkii aan soo marnay oo baxrulmadiid ahaa abyaad ka mid ah ayaan idin siinaa inaad jarjartiinna waa la rabaa beytka hore ninka shaacirkaa wuxuu leeyahay walaqad laamuu fa qultu dacuunii ina man tanhawna canhu xabiibu walaqad laamuu faqultu dacuunii waa shadriga hore ina man tanhawna canhu xabiibu waa shadriga labaad ina man tanhawna canhu xabiibu gacantan hala dhaqsadaya ah beytka labaad yaa طawiila alhajri laa tansa waslii waa shadriga hore yaa طawiila alhajri laa tansa waslii waاshtiqaalii bika can kulli shuqlii sadriga labaad waishtiqaalii bika can kulli shuglii beytka saddexaad ina fi laxdaaji maqsuuratan wajhuhaa yahtiku satra adalaam inna fi laxdaaji maqsuuratan niska hore wajhuhaa yahtiku sitra adalaam beytka afaraad isla qasiidadaasuu ku jira taxsibu alhajra xalaalan lahaa taxsibu alhajra xalaalan lahaa wa tara alwasla calayhaa xaraam wa tara alwasla calayhaa xaraam beydka shanaad inama addunyaa abuu dulafin inama addunyaa abuu dulafin bayna maqsaahu wa muxtadarih bayna maqsaahu wa muxtadarih beydka lixaad oo isla qasiidadaasuu ku jiraa faidaa wallaa abuu dulafin faidaa wallaa abuu dulafin wallat اddunyaa calىa aharih wallat dunya calىa aharih beydka toddobaad waana midka ugu dambeeya rubbamaa awfaytu fii calamin rubbamaa awfaytu fii calamin tarfacan sawbii shamaalaatu tarfacan sawbii shamaalaatu abyaadaas oo dhan waa min baxri ilmadiid in la taqtiiciyo oo la jarjaro ayaa la rabaa haddaba maxaa isbeddel ah oo kaa hor imaan kara ama si kale haddii loo dhigo maxaa sixaaf ah oo baxrulmadiid geli karaa sida aan horay u soo sheegnay baxrulmadiid wuxuu ka mid yahay albuxuur almusdawaja wuxuu ka dhisan yahay laba juz oo kala duwan oo ah faacilaatun iyo faacilun labada juz mid ka mida waa khumaasi midka kalena waa subaaci juska khumaasiga ah hal zixaaf ama hal isbedel ayaa geli kara oo ah faacilun alifteeda in la jaro oo markaa uu noqdo faacilun waxaana la yidhaahdaa xadafkaas alkhabnu faacilun waxaa geli kara alkhabnu oo ah alifteeda in la jaro markaasna ay noqoto faacilun wax kale oo zixaaf oo geli kara ma laha juska subaaciga ah faacilaatun saddex isbedel ama saddex zixaaf ayaa geli kara wayna kala badan yihiin waxaa ugu badan khabni inuu galo oo ah faacilaatun alifteeda in la jaro oo uu noqdo markaas faacilaatun waana zixaafka ugu badan mid kale ayaa jira oo dhexdhexaad ah waana faacilaatun nuunteeda in la jaro waxaana la yidhaahdaa sida aan soo marnay alkafu sida kii hore uma badna marmar baa waxaa dhici karta inuu galo faacilaatun nuunteeda haddii la jaro markaas wuxuu noqonaa alfaacilaatu wa hada huwa alkafu zixaaf naadir ah ayaa jira oo faacilaatun gela waana ashaklu waana ijtimaacu alkhabni waalkafi faacilaatun alifteeda in la jaro oo khabni ah nuunta u dambaydana in la jaro oo kafi ah labadoodaas marka la isku daro faacilaatun wuxuu noqonaa facilaatu waxaana la yidhaahdaa ashaklu intaasaa isbeddel ku imaan kara wax kale ma imaanayaan haddii ilaah yidhaahdo athaalithu lbasiid baxarka saddexaad waa baxrulbasiid waana baxarka ugu dambeeya daa'irada koobaad daa'irada hore saddexdaas baxaraa ku jira baxru tawiil iyo baxru almadiid iyo baxru baxrulbasiid wa ajzaa'uhu tafaaciishiisa baxrulbasiidka mustafcilun faacilun arbaca maraat waa mustafcilun faacilun oo afar mar lagu soo celceliyey oo macnaheed uu yahay shadriga horena afar juz baa ku jirta shadriga labaadna afar juz ayaa ku jirta marka waa musamanu alajzaa wuxuu ka kooban yahay sideed tafcilo wuxuu noqonahaa sidaan mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun oo shadriga hore ah mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun oo shadriga labaad ah waxaa muuqanee daa'irada koobaad buxuurta ku jirta dhammaantood inay yihiin muhamanu alajsaa tafaaciishoodu inay wada siddeed tahay ilaan baxrutawiil tawiil siddeeduu ka koobnaa baxrulmadiid siddeed baxrulbasiidna siddeed wa acaariiduhu basiidka acaariiddiisa alaaatun waa saddex saddex caruud ayuu leeyahay wa adrubhu baxarkan darbiyaalkiisuna sittatun waa lix baxrulbasiid saddex caruud iyo wuxuu leeyahay lix darbi aluulaa alcaruud aluulaa caruudda hore makhbuunatun khabni ayaa galay wuxuu la jeedaa caruudadii oo faacilun ahayd khabni baa galay markaasuu wuxuu noqonaa faaciilun khabniga caruudadan galay inkastoo uu yahay sixaaf laakiin waa sixaafun jaarin majra alcilla waxaana horay u soo sheegnay acaariidda iyo adrubta wax kasta oo mu'allifku uu ka sheego ama sixaaf ha ahaado ama cilla ha ahaatee inuu yahay laasim cilla hadday tahana haddee markii hore laasim iska ahayd zixaaf hadduu yahana waa zixaafun kalcillati fi llujuum haddaba khabniga caruudadan garay waa laasim walahaa caruudadaas darbaani laba darbi bay leedahay alwalu darbiga hore midluhaa waa ayadoo kale oo waxaa loola jeedaa caruudadan haddii aad ku bilowdo qasiidada facilun ah laba darbi baad u isticmaali kartaa labadaas darbi kaa doontaad qasiidadaada aad ku binayn kartaa laakiin labadooda mid ka mid a ah haddaad ku bilowdo kan kale uma wareegi kartid waa inaad midkaas ku waddo darbiga koowaad waa midluhaa midlulcaruud oo wuxuu la jeedaa darbigaani waa makhbuun kalcaruud khabniguna darbigan galay asna waa laasim waa sixaafun jaarin majra alcilla haddaba darbigan suuraddiisu waxay noqonayaa sida tan mustafcilun faacilun mustafcilun facilun mustafcilun faacilun mustafcilun facilun wa beytuhu beytkiisuna yaa xaari laa urmayan minkum bidaahiyatin lam yalqahaa suuqatun qablii walaa maliku wuxuu yidhaahday shaacirku yaa xaari ee yaa xaarisu xaarisow laa urmayan yaan la i tuurin minkum xaggiinna bidaahiyatin musiibo xaggiinna yaan musiibo la iiga soo tuurin musiibo xaggiinna yaysan iiga imaan daahiyadaasoo lam yalqahaa ayada uusan la kulmin suuqatun shacab qablii aniga horteey walaa maliku iyo nin madax ah wuxuu leeyahay musiibo aan aniga hortay qofna ku dhicin ha igu ridinin uu leeyahay yaa xaari yaa xaarisu xaarisow sa'dii ayuu jaray waxaana la yidhaahdaa maxay murakham tarkhiim baa galay marka sa'dii ayuu iska gooyey laa urmayan minkum bidaahiyatin wuxuu la jeedaa laa tarmuunii bidaahiyatin musiibo ha igu tuurinnina daahiyadaasoo lam yalqahaa uusan la kulmin suuqatun shacab qablii aniga hortay walaa meliku iyo nin madaxa ama nin boqor ah aniga hortay musiibo qof ku dhacday aan la arag ha igu ridinina musiibada uu sheegaana ninkan shaacirka ah oo ah zuhayr waxay ahayd geeliisii iyo ninkii raaciga ahaa oo qowsaarka ahaa ayay qola intay u timid ay labadiiba isku wadatay ninkii addoonka ahaa oo geela la jira iyo geeliisii labadaba waa laisku dhacay waa laisku kaxaystay wuxuu leeyahay haddaba geela in la wato waa dhici jirtay oo addoonka laga tago addoonka in la wato oo geela laga tagana way dhici jirtay laakiin labadooda in la isku darto aniga aniga hortay qofkii ku dhacday ma jirto marka waxay kugu kay deerinina laba musiibo oo ah geeli inaad kaxaysatiin raacigi inaad ku darsatiin haddii la jarjaro ama haddii la taqdiiciyo beydkan waa sida tan yaa xaarilaa mustafcilun urmayan faacilun minkum bidaa mustafcilun hiyatin faacilun hiyatin faacilun waa caruudadii hadaasii ka bilaabane maxaa galay markeedii hore faacilun bay ahayde alifteedii oo la jaray kadibna ay noqotay facilun waana khabni haddaba caruudadani waa makhbuuna lam yalqahaa mustafcilun suuqatun faacilun suuqatun faacilun qablii walaa mustafcilun malikuu faacilun darbigiina waa kaas asna waxaa galay khabni waana baxrulbasiidka darbigaani darbiga ugu isticmaalka badan isaga iyo midka soo socda athaani darbiga labaad oo caruudada hore ay leedahay maqduucun waa maqduuc qaci baa galay wuxuu ahaa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun sooma ahayn haddaba faacilun qaci baa galay waxaa kuu soo haraa markaas faacil qadciguna wuxuu ahaa xadfu saakin alwatid almajmuuc wa iskaan maa qablahu markii si hore faacilun sooma ahayn waxaa u dambeeya watid majmuuca soomaha watidka majmuuca ah saakinka ugu dambeeya xadaf midka ka horeeyana reeb marka wuxuu noqonayaa faacil darbigan suuradiisuna waa sidatan tan mustafcilun faacilun mustafcilun facilun mustafcilun faacilun mustafcilun faacil ilan qaci baa galay qaciguna waxaan dhahnay waa cila min alcilal beytkiisuna waa kanaa wa beytuhu beytkiisuna qad ashhadu algaarata ashacwaa'a taxmilunii jardaau macruuqatu laxyayni surxuubu qad ashhadu waxaa badan inaan xaadiro oo aan ka qayb galo qadan waa litakhiir qad ashhadu waxaa badan inaan ka qayb galo alghaarata weerarka ashacwaa'a ay ilmutafariqa weerarka dhinacyaha badan oo jihooyinkiisu ay badan yihiin inaan ka qayb galay way badan tahay taxmilunii xaal ay isiddo oo aan saaranahay farasun geenyo ayaa ay xambaarsan geenyadaasoo jardaa'u timayar haddaba jardaa'u waa nactun limancuutin maxduuf maxduufkaas yacni mancuudkaas oo ah faras faraskaasna waa taxmilunii faacilkeedii taxmilunii xaal ay isido farasun geenyo geenyadaasoo jardaa'u timayar yar yacnii dhogorteedu ay yar tahay geenyadaasoo macruuqatu laxyayni labada qal hilibku uu ka dhammaaday ammaanta fardahay ka mid tahay wejigiisa inuusan hilib badan uusan lahayn macruuqatulaxyayni labada qal hilibkii laga feentay oo hilibku ka dhammaaday geenyadaasoo surxuubu ay tawiila ah oo dheer oo joog leh wuxuu isku ammaanaa inuu dagaallada uu ka qaybgeli jiray oo uu nin geesi yahay uuna watay geenyada tilmaamahaas leh haddii la jarjaro marka waa caynkan ama haddii la taqtiiciyo qad ashhadul mustafcilun qaaratash faacilun shacwaa'atah mustafcilun miilunii faacilun waa caruudadii makhbuunada ahayd jardaa'u mac mustafcilun ruuqatul waa isku qabanaya huuqatul faacilun laxyayni sur mustafcilun xuubuu faacil darbigii marka wuxuu ka bilaabanayaa xa'daas xuubuu faacil markiisii horena faacilun buu ahaa nuuntii baa la jaray laamtiina waa la reebay qaci baa galay waa darbun maqطuuc lilcaruud aluulaa almaqbuuna asna waa badan yahay darbigaas athaaniyatu caruudada labaad oo libaxri اlbasiid majusuwatun jaz'i ayaa galay saxiixatun waana saxiixo caruudada labaad ee baxrulbasiidka jaz'i ayaa galay jaz'igana waxaan ku soo marnay baxrulmadiid wuxuuna ahaa beytka wuxuu ka kooban yahay sida aan soo sheegnay laba nis niska hore juska ugu dambeeya ayaa la jaraa oo ah caruudkii ayaa la xadfaa juskii isaga ka horreeyay baa marka wuxuu noqonaa caruud shadriga dambe ama niska labaad juska ugu dambeeya oo darbigii ahaa ayaa la jaraa midka ka horreeya markaa wuxuu noqonaa darbigii oo bacrulmadiidka waxaan ku soo sheegnay faacilaatun faacilun faacilaatun faacilun hadduu yahay niska hore faacilunta u dambaydo caruudada ah ayaa la jaraa marka faacilaatun baa waxay noqonaya caruudadii niska dambena waa sidoo kale faacilaatun faacilun faacilaatun faacilun faacilunta baa la jaraa marka faacilunta ka horeyda ayaa waxay noqone darbigii hase ahaatee aljaz-u fii baxri lmadiid waxaan soo sheegnay inuu waajib ahaa ama aljaz-u fii baxri lbasiid waajib ma ahane waa jaa'is wujuubka iyo jawaaska maxaa laga wadaa baxrulmadiidka wuxuu ka koobnaa sideed jus sideeddaas jus ma la isticmaali karay mase waxay ahayd in lix jus keliya loo isticmaalo lix jus a u isticmaalaysay ee siddeedda jus inaad isticmaasho laguma ogolayn yacni waa inuu jasi galo shadriga horena waa inaad jus ka goydo shadriga labaadna waa inaad jus ka goydo ee isagoo kaamil ah oo siddeeddaas jus ka kooban inaad isticmaasho laguma ogolayn nin shaaciroo isticmaalayna ma jiro amaa baxrulbasiid sideeddiisa jus waa isticmaali kartaa in la isticmaali karana haddaan soo marnay caruudada hore oo labadeeda darbi wadataa mid kasta sideed jus buu ka koobnaa marka haddaad doonto siddeedda jus waa isticmaale haddaad doontona lixdan jus baa isticmaale marka aljas'u fii baxri اlbasiid jaa'is laa waajib athaaniyatu caruudada labaad majsuwatun jas'i ayaa galay saxiixatun waana saxiix haddii shadriga hore uu ahaa mustafcilun faacilun mustafcilun faacilun faacilunta oo caruudad ah waa jare mustafcilunta iyada ka horreeyday oo juska ka horeeya ah baa wuxuu noqonayaa markaas caruudkii wa adrubuhaa adrubteedana caruudadan halaaatun waa saddex saddex darbi bay leedahay caruudadan jasiga u galay alwalu midka hore darbiga hore majzuwun asna jaz'i baa galay mudaalun ay mudayalun mudaalna waa dhihi kartaa mudayalna waa dhigi kartaa tadyiilna wuu galay suuradeedu marka sidaanay noqonee mustafcilun faacilun mustafcilun waa caruudadii saxiixada ahayd shadriga hore saddexdaas jusuu ka kooban yahay shadriga labaadna mustafcilun faacilun mustafcilaan ilaan tadyiilku wuxuu ahaa in lagu siyaadiyo xaraf saakin ah calaa maa aakhiruhu watidun majmuuc marka mustafcilun watid majmuucaha u dambeeya xaraf saakina ku siyaadi mustafcilaan wa beytuhu beytkiisuna waa sida soo socotaa innaa damamnaa calaa maa khayalat sacdu bnu zaydin wa camrun min tamiim innaa annaga damamnaa waan dhaleecaynay damamnaa saasay u shaqlan tahay innaa annaga damamnaa waan dhaleecaynay calaa maa khayalat waxay iska dhaadhiciday darteed ayaana u dhaleecaynay sacdu bnu saydin qabiilada sacd ibnu sayd la yidhaahdo iyo waa camrun qabiilada camar la yidhaahdo oo min tamiim ay min bani tamiim labadaas qabiilo waa dhaleecaynay uu leeyahay waxaana ku eedaynaynaa waxay iska dhaadhiciyeen darteed meeshaan haddaba waxaa yaalla tanaasuc laba caamil iyo hal macmuul labada caamil oo ah damamna iyo khayalat iyo hal macmuul oo ah sacdu bnu zaydin iyo waxa ku cadfan caamilka hore oo damamnaa wuxuu haystaa faacilkiisii waxa ka maqanna waa fadlo mafcuula ka maqan khayalat asaga waxaa ka maqan faacilkii macmuulka wuxuu rabaa inuu faacil ka dhigto laakiin kan hore wuxuu rabaa inuu ka dhigto mafcuulkiisii haddaba calaa madhabi ahli lbasra ayaa lagu socdaa ama beytkaani uu ku socdaa macmuulka sacdu bnu zaydin wa camrun min tamiim midka labaad oo khayalad ah ayaad ku camalsiin oo facil a ah uga dhige midka hore oo damamnaa ahna wixii uu u baahnaa bacdamaa uu fadlo yahay waa iska xadaftay innaa damamnaa annagu waan dhaleecaynay haddii lasoo qadaro marka maxay noqon lahayd innaa damamnaa humaa labadaas qabiilo annagu waa dhaleecaynay calaa maa liajli maakii dartiis baana u dhaleecaynay khayalat ay iska dhaadhicday sacdu bnu zaydin wa camrun min tamiim khayalad marka wuxuu u taaniifiyey sacdu bnu zaydin baa hadde qabiilo ah calaa maa khayalat haadihi alqabiila waxay iska dhaadhiciday darteed baan u dhalecaynaynaahu leeyi uu leeyahay oo ah inay naga adag yihiin oo ayna jiiri karaan haddii la taqdiiciyo waa sida tan innaa damam mustafcilun naacala faacilun maa khayalat mustafcilun waa caruudadii waana saxiixa sacdu bnu zayd mustafciilun bin waa cam faacilun run min tamiim intaasaa darbigii ah run min tamiim mustafcilaan darbigiina waxaa galay tadyiil mustafcilun buu ahaa xaraf saakin lagu ziyaadiyey athaani darbiga labaad miluhaa milu lcaruud caruudada labaad waxaan soo sheegnay inay leedahay saddex darbi darbiga hore waxaan dhahnay waa mudayal darbiga labaadna waa miluhaa miluhaa muxuu ka wadaa waa darbun saxiix kalcaruud haddaba suuraddeedu sidaanay noqonay darbigan suuraddiisu waa sidaan mustafcilun faacilun mustafcilun mustafcilun faacilun mustafcilun wa beytu beytkiisuna maadaa wuquufii calaa rabcin cafaa mukhlawliqin daarisin mustacjimi maadaa wuquufi istaagaygu muxuu yahay istaagaygu muxuu faa'iidaynaa calaa rabcin barrin aan isu soo dul taago barrinkaasoo cafaa tirtirmay gabadhii macshuuqada ahayd meeshii ay deganeed iyo barrinkii ay deganeed soo dul istaagaygu muxuu faa'iidaynaa rabcigaasoo mukhlowliqin dhulka la sinmay daarisin baaba'ay mustacjimii aan hadlayn oon ila hadlayn o aan ila khitaabayn soo dul istaagga aan soo dul istaagay muxuu faa'iidaynaa uu leeyahay maadaa wuquufi istaaggaygu muxuu yahay calaa rabcin berrin aan issoo dul taago berrinkaasoo cafaa tirtirmay mukhlowliqin oo dhulka la sinmay daarisin oo baaba'ay mustacjimi aan hadlayn maxay faa'iidaynay uu leeyahay waxba ma faa'iidaynayso haddii la taqdiiciyo waa sidaan maadaa wuquu mustafcilun fii calaa faacilun rabcin cafaa mustafcilun wa caruudadii mukhlawliqin mustafcilun daarisin faacilun mustacjimihi mustafcilun waa darbigii athaalisu darbiga saddexaad majzuwun asna jasi baa galay maqtuucun qacina waa galay darbiga saddexaad lilcaruud athaaniya waa majzuwun maqtuuc mustafcilun buu darbigu ahaa xarafka mustafcilun ugu dambeeya oo saakinka ah oo nuunta ah ayaa la xadfaa laamtana waa la reebaa xadfu saakin alwatid almajmuuc waa iskaan maa qablahu qadciga soo ma ahayn wuxuu noqonayaa marka mustafcil suuraddiisuna waa sidaan mustafcilun faacilun mustafcilun mustafcilun faacilun mustafcil wa beytu beytkiisuna siiruu macan inamaa miicaadukum yowmu athulaathaa bibatni alwaadi siiruu socda macan ay jamiican xaal aad tihiin socda innamaa miicaadukum ballantiinu yowmu athulaathaa waa maalinta talaadada ah bibatni alwaadi toga dhexdiisa ayay ballantiinu tahay bibatni lmaadi bibatni alwaadi baa lagu tacallujinaa yowmu hulaahaana waxaa laga dhigaa khabaru lmubtada siiruu macan socda xaalaa tihiin dhammaan innamaa miicaadukum ballankiinnu yowmu hulaahaa marka hulaathaa'i bay ahayd maqsuuray ahayd maxaa ula jeedaa mamduuday ahayd laakiin waa la qasriyey hulaahaa bibadni alwaadi toga dhexdiisa ayay ballantiinu ahaatay maalintaas talaadada ah toga dhexdiisa ayay ballanteenu tahay uu leeyahay haddii la jarjaro waa sidaan siiruu macan mustafcilun innamaa faacilun miicaadukum mustafcilun yowmu اthulaa mustafcilun haabibat faacilun nilwaadi mustafcil nilwaadi mustafcil athaalithatu caruudada saddexaad majduwatun jasi baa galay maqtuucatun qacina waa galay baxrulbasiidka saddex caruud uu leeyahay soo maaha alcaruud aluulaa makhbuuna alcaruud athaaniya majzuwatun saxiixa alcaruud athaalitha majzuwatun maqtuuca oo laga wado mustafcilun baa waxay noqonee mustafcil wa darbuhaa midluha hal darbi bay leedahay caruudadan saddexaad darbigeeduna waa iyadoo kale suuraddiisuna waa sidaan miluha wuxuu la jeedaa waa milu lcaruud waa majzuwun maqtuuc suuraddiisuna waa sidaan mustafcilun faacilun mustafcil mustafcilun faacilun mustafcil wa beytuu beytkiisuna maa hayaja shawqa min adlaali adxad qifaaran ka waxyi lwaaxi maa hayaja wax weyn baa kiciyay ashawqa ay shawqi aniga kalgacalkayga wax weyn baa soo kiciyey waxaas weyn ah min adlaali guryaha laga guuray raadkooda gabadhii maxbuubadayd meeshii ay ka guurtay guryihii ay ka guurtay raadkoodii ayaa shawqayga iyo kalgacalkayga soo kiciyay uu leeyahay adlaashaasoo adxad noqotay qifaaran cidlo al adlaal waa jamcu dalal waana meesha dadka reer miigaahu ay ka guuraan oo ay uga tagaan wixii ay ka guureen raadkoodii adlaashaasoo adxad noqotay kifaaran cidlo adlaashaasoo ka waxyil waaxyi midka waxyoonaya waxyigiisoo kale ah alwaxyu aliclaamu alkhafiyu waa la yidhaahdaa alkitaabatu waa la yidhaahdaa al ishaarana waa la yidhaahdaa midka wax tilmaamayay tilmaantiisa oo xaggay la mid tahay bijaamici alkhafaa'i fii kullin ishaarat lmushiir fiiha khafaa sidaasi lamidu wuxuu leeyay adlaashii gabadha macshuuqada ahayd ay ka tagtay ay khafi u noqotay maa hayaja shawqa wax weyn baa soo kiciyey kalgacalkayga oo ah min adlaali adlaashaasoo adxad noqotay qifaaran cidlo ka waxyilwaaxi midka wax tilmaamaya tilmaantiisa oo kale ama ka waxyilwaaxi ka kitaabati lkaatib midka wax qoraaya qoraalkiisa ilan waxyigu kitaabo kitaabugu noqdaay bijaamici alkhafaa'i fii kullin haddii la taqdiiciyo waa sidaan maa hayajash mustafcilun shawqa min faacilun adlaali mustafcil caruudadii qadci baa galay adxat qifaa mustafcilun ranka wax faacilun yilwaaxi mustafcil darbiga isagana qaci baa galay qadcigana waxaan hore u soo marnay inuu yahay cila min alcilal annaaqisa marka darbigiina qadcigaas baa galay caruudkiina qadcigaas baa galay intaas baxrulbasiidkii baa noogu dhammaaday daa'iradii koowaadna buxuurteedii halkaasay ku dhammaadeen abyaadda ku socota baxrulbasiid marka haddii ilaa yaraa darjiga soo socdaan qaadanayna wallaahu aclam halkaas ka jooga